alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin aayadda aynu soo maray ee boqol iyo siddeed iyo siddeetan laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaasati min alcadaab walahum cadaabun aliim waxaynu soo aragnay laa taxsabanna iyo laa yaxsabanna labadaba in la akhriyey bitaa'i walyaa mufasirkuna waa inoo sheegay oo tafsiirka jalaalaynka waa ku aragnay labada qiraa'o qiraa'ada khitaabka ah ha u malaynin marka la yidhaahdo waxaa laga reebayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u maleeyo waalmuraadu bihi ummatu cidda looga jeedo in laga reebayaana waa ummaddiisa waayo nebigu marnaba uma malaynaynin waa garanayey laakiin cidday ka suuragal tahay inay u maleeyaan kuwaasi inay cadaab ka badbaadayaan waa ummadoo innagaa laynaga reebaya laleeyahay ha u malaynina haddii la khitaabku wuxuu ku dhacayaa marka horeba markaysagaa kullu yacni marka mukhaatab buu ku dhacayaa calaa xida oo mid walba gaarnimadiisa ugu dhacayaana marka horeba waa iska caddahay oo macnuu wuxuu u dhacayaa qofowna yacni markaa ha u malayna aya mukhaatab baa laga nahyaya laga reebaya inay saa u maleeyaan marka saa la yidhaahdo faacilku wuxuu noqonayaa damiir qarsoona anta ah aladiina mafcuulkii koowaad buu noqonayaa mafcuulkii labaad waa xadfan yahay ta daalli u ah laa yaxsabanna qiraa'ada ah waxaa loo jeedaa iyagu iyo inay u malaynin inayiyagoo waxaa samaynaya cadaabka inay ka badbaadayaan yacni iyaynay u malaynin kuwa ku farxaaya waxay markaa sameeyeen ku farxaya jecelna in lagu ammaano lagu mahadiyo oo lagu ammaano waxaynay samaynin oo wanaag iyo khayra in lagu ammaanona jecel iyayna u malaynin inay cadaab ka badbaadayaan marka iyagaa la leeyahay sa ah u malaynine cadaabkii waa mutaysanaysaane sidaa fisha ayaa macnuhu u dhacaya sababnuzuulka laba sababnuzuul baa la soo weriyey oo labaduba saxiixaynka ku sugan yihiin oo midna tilmaamaayo in ahlu kitaabka ay ku soo degtay midna tilmaamaayo inay munaafiqiinta ku soo degtay labada xadiisba waxay ku sugan yihiin saxiixaynka maynaan wada sheegin mid baynu isku daynay inaynu sheegno dabeedna kii kale iyo kaasaynu isdhex gelinnay halkaa waxaa ka soo baxay labada sababunuzuul yacni markaa sababunuzuulka tilmaamaya ahlu kitaabka iyo sababunuzuulka tilmaamaya munaafiqiinta midna cabdulaahi ibnu cabaas baa sheegay midna abu saciidin alkhudri baa sheegay labadubana saxiixaynkay ku yaalliin cabdulaahi bnu cabbaas waa la weydiiyey aayaddan markii la weydiiyey wuxuu yidhi waxay ku saabsanayd aayaddani wuxuu yidhi aayaddani waxay ku saabsanayd dadkii ahlu kitaabka ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisaa la weydiiyey dabeedna way qariyeen sifadii nebiga ile nebiga sifadiisu waxay ku taallay kutubtii hore ayuu ku qornay oo towraad iyo injiil baa ilaahay ku sifeeyey nebiga soo bixi doonee nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam sifadiisu siday tahay marka sifadii nebiga markay ogaadeen in nebigii markaaanu banu israa'iil ka soo bixina carab ka soo baxay ay ogaadeenna sifadii inuu waafaqsan yahay kutubtooda lagu sheegay way qariyeenoo waxay yidhaahdeen may kii kitaabka yaga lagu sifeeyey kan maaha sifadu sidan waa ka duwanayd bay yidhahdeen marka marka hore waxay la yimaadeen inay markaa sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay qariyeen way ku farxeen arrinka noocaasay sameeyeen waxaanay markaa dee isku ammaanayaan oo jecel yihiin in wanaag lagu sifeeyo marka kuwaasay ku saabsanayd buuri sababnuzuul waa kaa ah. sababnuzuulka kale waa ka marka abu saciidin alkhudri tilmaamaayo oo waxa uu yidhi niman munaafiqiina ayaa aayaadkani ku soo degeen munaafiqiin bay ku soo degeen munaafiqiintaasina yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka dib dhaceenoo may raacin jihaadkii umay raacin marka waxay sameeyeenoo takhallufka ah nebiga ay ka hadheen ayay markaa ku farxeen alladiina yafraxuuna bima aatow ay bima facaluu min altakhallufi can alghaswi maca alrasuuli sala allahu alayh wasalam waxaynay markaa isku ammaaneen ficilkaa ay jeclaayeen in laguna ammaano iskuna ammaaneen ficilkay sameeyeen marka kuwa noocaasa ayay aayaddani ku soo degtay alxaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa maanic kuma sugna labada sababoodoo isla jira labadaba inay ku soo degtay labadaba inay ku soo degtay ahlucilmigu waxay qabaan sababu nusuulku waa dhici kartaa inuu tacaddudo oo iyadoo sababuhu ay markaa mid qura aynay ahaynee laba sababood oo kale ay yihiin ama ka badan inay aayad keliya ku soo degtaa waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici kartaa sababtoo mid ah aayado mutacadid oo kala duwan inay ku soo degaanna waa dhici kartaa marna munasalka la soo dejinayo ee aayaadkaabaa tacadudaya sababtaa waaxida oo mid qura ah marna asbaabtaa tacadudaysa sababahay ku soo degeen aayadda ku soo degtay markaasaa waxa weeye aayadda soo degtayna ay mid qura noqonays oo munasalkii uu noqonaya mid waaxida marna labada mid walba mid buu noqonaya sabab waaxid iyo aaya waaxida ama marka munazal waaxid marna waa dhacaysaa in sabab la'aan uu ku soo dego iyadoaan sabab la sheegin waana sida qur'aanku u badan yahoo ibtidaa iyo sababi baa loo qaybiyaa qur'aanka aan sabab loo sheegin yacni markaa wax sababa ay ku soo degto oo sabab nuzuula yadaan loo sheegin soo dega ibtidaa'i baa la yidhahdaa ka sababta lena sababi baa la yidhaahdaayo sabab buu leeyahay oo sabab baa loo sheegay sababnimadana waa la eegaa sixada waa la eegaa sabab laftiisu wuxuu u qaybsamaa mid sariixa ah iyo mid aan sariix ahayn labada sababood marka mid ahaan qisada markuu sheego fanasala tilmaamaya oo fa la gelinayaa nooca waxaa la yidhaahdaa sabab sariixa baa la yidhahdaa laakiin haddii la yidhaahdo fiihim nasalat kada wa kada yacni markaa sabab sariixa ma aha sida shaykhulislaam ibnu taymiya ku caddeeyey kitaabkiisa muqadimatun fi usuuli tafsiir waxaa macnuhu dhici karaa cumuumka aayadda waxa soo gelaya ka mid tahay calaa kulli xaal ama ha noqoto labada sababood in mid la arjaxo oo ka sariixa a ah la arjaxo ama ha noqoto in la labada sababoodba iyagoo wada jiray ku soo degtay kii la doonaba ha la yidhaahdee waxay markaa noqonayaa xukunku inaanu ku gaar ahayne uu caam yahay waayo siiqa khusugan waa siiqa caama alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab yacnii wixii markaa ay la yimaadeen xadkii haddaanu gaadhsiisnayn ee uu nooc markaa weeye shabaha ku leeyahay iyo waxay jeclaayeen in lagu ammaano ee aynay samaynin hadduu nooc shabaha ku leeyahay nasiib buu ku yeelanayaabaa laga tilmaamaya waciidkoo dhammaystiran ma yeelanayo saynu hore usoo caddaynay laakiin haddii tamaaman wixii yacni markaa manaadka xukunku ku xidhnaa haddii cid kale ay la timaaddo oo aan munaafiqiin iyo ahlu kitaab ahayn waxay culammadu isla ogol yihiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelinta waxaa leh lafdiga caamnimadiise sababta gaarnimadeedu yacni markaa ictibaarka ma laha yacni waxaa la eegayaa cumuumka ayaa la eegayaa cumuumkaasaana lagu xambaaraya looguna falaya aayadahan tobanka ee ugu dambeeya suuratu aali cimraan ee ka bilaabanaya yani ina fii khalqi asamaawaati waalardi koob iyo toban baabay noqonayaano culammadu toban waxay u yidhahdeen taqriiban ina fi khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli waannahaari laaayaati liuli lalbaab iyo ayadaha ka dambeeya waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam in tobankaa aayadood ama koob iyo tobankaa aayadood yani marka inuu akhrin jiray yani qiyaamu leylka markuu u kaco inuu akhrin jiray ayaa soo aroortay oo axaadiista sixaaxa ah qaarkood ku timi taasi waa mid waxaa kaleoo nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaddan buu akhriyey oo marka ina fii khalqi asamaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaari laaaayaatin liuli lalbaab dabeedna wuxuu uhi weylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha yacni marka waxaa halaag u sugnaaday ama waadi naareed u sugnaaday cidda markaa akhrida oo aan ka fekerin ayaa markaa u sugnaaday waxaa loo jeedaa aayadda iyo aayadaha ka dambeeya ayaa laga tilmaamaya oo waxaa ku sugan wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard rabbanaa maa khalaqta hada baatila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar xadiiska caynkaasi sidaa lagu soo wariyey waciidka tilmaamaya aayadaha ruuxa akhriya ee aan ka fakerin baa yacni hoog ama halaag u sugnaaday waxaa soo wariyey ibnu xibbaan wakayruhu baa soo wariyey culammada qaarkoodna waa saxiixiyeen ibnu xibbaan waa saxiixiyey wakadalika sheekh albaanina waa quweynaya xadiiska caynkaas ah waxaa laga qaadanayaa tafakurka makhluuqaadka ilaahay laga fakaraayo ayaa laga qaadanaya makhluuqaadka ilaahay laga fakaraa waa arrin cibaada a ah weeye tafakaruu fii khalqi illaah walaa tafakaruu fi illaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fakara allah daatadiis iyo sifaatkiis iyo sida ay yihiin ha ka fekerina waxaa markaa taabiciinta qaarkood ay yidhahdeen sida xasan albasri tafakuru saacatin khayru min qiyaami leyla saacad keliyoo la fekero makhluuqaadka ilaahay laga fekerayaa waxay ka wanaagsan tahay oo ka khayr badan tahay habeen dhan oo cibaado iyo salaad loo taagan yahay saacad keliyoo laga fekeraayo makhluuqaadkii inta laga fekero ayaa markaa lagu cibro qaadanayaa yacni sida uu ilaahay u abuuray baa loo fiirsanayaa markaasaa ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa iyo cilmigiisa iyo qudradiisa ayaa lagu aqoonsanaya lagu garanayaa iimaan baa lagu kordhsanaya oo iimaan baa ruuxii muuminka u kordhayay sidee uu ilaahay samadan u kor yeelay sidee gaddoloole aynay u lahayn meelay ka dalooshaa ma jirto sidee xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa u abuuray yaa yacni sidee marka waxa weeye samadani ay u taagan tahay iyadoo tiir markaa haya aynaan arkayn iminka waxa weeye guriga hadduu markaa sabad yahay oo tiirarkan iyo waxaan aynaan arkayn uuna ballaadhan yahay war maxaa hayaa la odhanayaa waxa laga yaabaa in laga boqolays yidhaahdo war armu inagu soo dumaan ya armu inagu soo dumaan samadii iyadoo markaa ay culus tahay oo ay aad iyo aad u weyn tahay oo wax tiira aynaan u arkayn ayaa haddana waxa weeye yacni aynaan ka baqayn inay nagu soo dhacdo allah baa qudradiisa iyo awooddiisa ku haya marka makhluuqaadka ilaahay in laga fekero loo fiirsado yacni marka aad baa qur'aanka laynoogu sheegaa marar badan ayay soo aroortaa waxuu ibnu kasiirku odhanayaa allah wuxuu dhaleeceeyey cidda aan makhluuqaadka ilaahay yacni ku cibro qaadanayn ee tusinaysaa ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo sharcigiisa iyo qadarkiisa iyo aayaadkiisa waqad dama allahu tacala man laa yactabiru bimakhluuqaatihi daallati cala daatihi wa sifaatihi wa sharcihi wa qadarihi wa aayaatihi faqaal wakaayin min aayatin fi alsamaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun inta aayaad cirarka iyo dhulka ku sugan makhluuqaad yacni markaa calaamad u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo waaxidnimadiisa inta cirarka iyo dhulka ku sugani badana oo ay dadkaasi markaa iska marayaan yacni iyagoo ka jeestay o aan u fiirsanayn wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa hum mushrikuun badankooduna allah ma rumaynaya iyagoo u shariig yeelaya oo allah cid kale la caabudaya mooyaane waxay allah rumaynayaan mushrikiintu iyagoo allah u shariig yeelaya allah rumaynaya inuu allah jiro oo khaaliq iyo raasiq iyo mudabbir yahay ay rumaynayaan haddana ay shirki u samaynayaan oo cibaadadii cid kale la caabudayaan waxaa aasaarta qaarkood ku soo aroortay laa cibaadata ka tafakur cibaado fakeraadda la midii ma jirto cibaado fakeraadda ilaahay makhluuqaadkiisa laga fakero la midii ma jirto marka mu'miniintii waxaa lagu ammaanayaa laba shay inay allah xusayaan xaal walba aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati walard yani waa laba shay midna waa dikrim xaal walba ilaahay la xusayo waxay allah xusayaan iyagoo taagan iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifa way xusayaan intaa wixii ka soo hadhay axwaasha bini aadamka ku saabsani waa naadir waa dhif iyo naadir qofka ama waa taagan yahay ama waa fadhiya ma waa jiifaa haddamaarga waxaa la yidhahdaa annaadiru laa xukma lah shayga naadirkaee dhifiya naadirka ah xukum ma lahoo lama ictibaariyey haalibkaa la eegaa marka maadaama la sheegay haalibkiiba inay ilaahay xusayaan maxaa loo jeedaa fii kulli xaalin bay ilaahay xusayaan salafka qaarkood waxay ku fasireen sida cabdulaahi ibnu cabbaas mufasirkuba waa qorayaaye inuu salaadda dikriga ku fasiray uu yidhi yusalluuna kadalika xasaba ataaqa siday kari karaan bay u tukanayaan hadday taagni awoodi karaan taagniday ku tukanayaan hadday fadhi kari karaan oo aynay istaagi karayn fadhigay ku tukanayaan haddaynay fadhigana kari karayn oo dhinaca inay u jiifsadaan un marka ay tahay aynay fadhina xataa xamilayn dhinaca iyagoo u jiifay tukanayaan masalada caynkaasi sideeda waa tahay ee laakiin fasiraadda aayadda lagu fasirayo cabdullahi ibnu cabbaas ku fasira waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ku yidhi cimraan ibnu xusayn salli qaa'iman fain lam tastatic qaacidan fain lam tastatic fa calaa jambin cimraan ibnu xusayn waa xanuunsanayo bawaasiir baa ku xumaatay ya babaasiir baa ku xumaatay ya markaasaa aad iyo aad markay ugu xumaataan nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam salli qaa'iman tuko adigoo taagan tuko fain lam tastatic faqaacidan haddaad awoodi kari weydo istaagga fadhi ku tuko fain lam tastatic fa calaa janbin haddaad kari kari weydo fadhigana dhinaca adoo u jiifa ku tuko tartiibtu waa sidaas weeye qof taagni awoodi kara fadhi salaaddu kaga asixi mayso waxaa dhacdo dadka qaarkood oo kuraasta ku tukadaa oo arkaantii salaadda wax ka mida kari kari waayey arkaantii qaaray kari karaan bay ka tegayaan waxaad arkaysaa mid marka waxa weeye suuqa markuu marayo intuu doono taagnaanaya intuu doono soconaya haddana markuu masjidka yimaado ayuu kursiga ku fadhiisanayaa isagoo istaagi karaya ayuu markaa iska fadhiisanaya rukni arkaantii salaadda ka mida ka maqan oo ah qiyaamka mar hadduu istaag awoodi karaayo ou istaagi waaye salaaddu ka asixi mayso yacani waa in lagu yahay irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqoo maa tukanayo waa insaa lagu yidhahdaa rukniga qofku aanu kari karini waa ka dhacayaa kuu kari karayaa kama dhacayo ya kuu kari karayaa kama dhacayo qaacid ahaan culammadu waxay yidhaha almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur waa qaacida fiqhiya waxa la kari karaa kuma dhacayo wax la awoodi kari waaye oo shayga la awoodi kari waaye ma keensanayo wax la kari karayo in laga tago arkaanta salaadoo dhanna waa waajib marka rukni kastoo la kari karayo qofkii kama baaqanayo hadduu mar awoodi karaayo laakiin haddaanu awoodi karayn waa ka dhacaya laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura allah muxuu yidhi fattaquu llaha ma istatactum nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya istaaggii isagoo kari karayu iska fadhiisanaya waana qalad sax maaha waxaa la doonayaa mar hadduu istaagga awoodi karaayo inuu istaago wakhtigii istaagga rukuucda marka waxa uu rukuucaayo mar hadduu kari karayo waa inuu markaa rukuucaa haddaanu rukuucdii toos u awoodi karayn oo u ishaarayo isagoo taagan ha ishaaro rukuucdii oo sidii wax soo foorarsanaya ha iska dhigo laakiin intuu fadhiisto yaanu markaysa markaa yacni qabsan markaa jilbaha ama markaa waxa weeye markaa boodyaha waayo dee taagni inuu ka soo rukuucaa saarayd haddii markaa uu kari karaayo inuu markaa taagnidii ka soo ishaaro ka soo tilmaamo sidii foorarkoo kale laakiin rukuucdii toos aanu awoodi karayn isagoo taagan ha soo ishaaro kadib istaagga ka dambeeya rukuucda ka dhici maayo waa saaran yahy waa waajib waa rukni arkaantii salaadda ka mida faral ya laakiin rukuucdii baan fadhiisanayaa oo dabeedna marka istaaggiina marka waxaa fadhi baan ku beddelayaa anuu kari karaya inaan istaago de waa arrin khaladoo sax ma sax maaha xataa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen qofku haddii markaa waxa weeye kutubta shaaficiyada qaarkood baaba qoraa haddii qofku markaa aanu marka hore istaagu ku adag yahay marka hore inuu istaaga waa ku adag tahay laakiin marka la kiciyo wuu taagnaan karaa waxay yidhahdeen culammadu waa in la kiciyaabay yidhaahdeen walow markaysaga markaa waxaan yani lacag markaa waxaban ha ku kiraysto cidda kicinaysee ahlucilmiga qaarkood baa saa yidhi ya kuluu lacag ku bixiyo waa inuu yidhahdaa ikiciya hadduu taagnaan karayo kutubta fiqiga qaarkood baa qoraysa shaaficiyada marka arkaanta waxaanu awoodi karayni waa ka dhacayaan laakiin wuxuu kari karayaa marnaba kama dhacayaan waxaan halkaas sii tilmaamayaa fadhiga markii hore dee markaa la fadhiisan jiray wuxuu ahaa fadhiga caadiga ee la yaqaano dhulka lagu fadhiisto laakiin dadka qaar baan awoodi karayn fadhiga markaysa markaa dhulka lagu fadhiisto kuwa noocaasoo kale ah aan sujuudina karayn fadhiga dhulkana kari karayn iyaga cudurdaar weeyo dee kursigay fadhiisanayaan markaa ku fadhiisanayaan wakhtigii markaa ama fadhiga ama sujuuda laakiin hadduu sujuudda kari karaayo laakiin fadhiga hoose aanu awoodi karayn waa inuu sujuudaa dabeedna wakhtiga fadhigana kursiga ku fadhiistaa yacni saas sameeya waxay ku xidhantu calaa xasabi ataaqa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum sujuuddii hadduu kari karayo ha la yimaado haddaanu kari karayn ha ishaaro ha tilmaamo tilmaanta uu tilmaamayaana waxay noqonaysaa yacnii in rukuucda iyo sujuudda siduu u tilmaamayo haddaanu labada midnaba kari karaynin ee ishaarada uu tilmaamaayo sujuudda waa inuu hoosaysiiyaa oo intuu kari karayo uu wadaa inta aanu kari karayn waxba kama saara rukuucdana waa inuu markaa ka yeelaa yacni tilmaan ka sokaysa taa sujuudda yacni saas waa inuu ka yeelaa jiifka marka lagu tukanaayo dhinaca marka in loo jiifsado ayaa ka horraysa sida axaadiista ku soo aroortay in jirjirka loo jiifsado oo markuu istaag iyo fadhiba keri kari waayey dhinac buu u jiifsanayaa ama loo jiifinayaa waxaana horrayso dhinaca midig in loo jiifiyo sida qabriga qofka loo dhigo yani qofku markuu qabriga la dhigaayo qibladaa loo jeediyaa dhinaca midig baa loo dhigaa wejigiisuna qibladu u jeedaa sidaasoo kale isagoo ah buu markaa tukanayaa haddaanu istaag iyo fadhi toonna kari karayn haddaanu dhinaca midig awooday dhinaca bidix baa loo jiifinayaa haddaanu taana awoodayna jirjirkaa loo jiifinayaa cagaha qiblada loo jeedinayaa si hadduu madaxa soo yaro qaado wejigu qiblada u qaabili karo yacni saas yadaa ayuu markaa yani markaa taana u samaynayaa aayadda dikriga ilaahay la xusaayo ee afka iyo qalbigaba laga xusaayo jawaarixda markaysaga laga khushuucayo oo markaa yani taa lala imanayo waxay ku tahay markaa daahir bay ku tahay macnaha kalena yani ixtimaalan baa culamada qaarkood ugu fasireen waa macno ka laazimi kara yani markaa weeye macnaha salaada ku saabsani waayo salaaddu waa nooc dikriya wala dikru llaahi akbar dikriga allah la xusaayo qalbiga iyo afkaba waa in laga xusaa xubnahana laga khushuucaa marka dikriga qalbigu waa in markaa waxa la akhrinaayo laga fekero oo loo fiirsado oo lagu tadaburo waxa afka ka soo baxaya qalbigana ka soo baxaan yacni jawaarixduna waa marka waxa weeye waa khushuucayaan waa jirdhocoonayaan indhuhu waa ooyayaan jidhku waa dabcayaa yacni dikriga dhammayska tirane waa saas weeye dikriga allah la xusayaana waa jumal mufiida dadka qaarkood markay waxaweye dikri la imanayaan yacni sida marka waxaweye bacdu suufiya waxay sameeyaan allah allah allah allah allah allah allah keliya inay ku celceliyaan oo aanay waxba ku darayn taas nebiga lagama hayo calayhi salaatu wasalaam dikri ilaahay la xusaayo oo markaysaga lagu celcelinaayo yacni marar fara badan yacni allah allah allah lagu celcelinaayo yacni adkaarta dhammaan soo aroortay waa jumal mufiida subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim iyo adkaaraha la midka dhammaan waa jumal mufiida marka yacni ismu jalaalaha oo mujarad ah in la celceliyo oo lagu soo celceliyo boqol goor ama wax la mida ama markaa yacni markaa yaa latiif yaa latiif yaa latiif yaa latiif keliya lagu celceliyo aan waxba lagu darayn ta noocaasi nebiga kama soo aroorin calayhi salaatu wasalaam dikrigii layna amray laynoo sharciyeeyey nebiguna sunneeyeyna ma noqonayso ee dikrigu waxa weeye waa inuu noqdaa jumal mufiida waa inuu noqdaa yacni kaasaa waxa weeye markaa dikriga mashruucahi ee sunnada ku soo arooray yacni markaa kaas ayuu yahay waxaanay culammadu yidhaahdeen yacni marka kalaam mufiida ma noqonayso kalaam mufiid oo yaxsunu sukuutu calayhi ma noqonayso allah allah allah keliya in lagu celceliyaa ma noqonayso yacni waxa weeye isimku waa ku tusinayaa marka waxa weeye inuu magac ilaahay yahay laakiin wax lagu daro weeyaan sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam adkaaraha wax ugu dari jiray oo waxaweye odhan jiray waxaweye sidaas dhaha intaasoo goor ama toban goor ama ka badan ama markaa saddexiyo soddon goor ama boqol goor yacni markaa saas yacni heli maysid iyadoo markaa yacni takraarkaa badan lagu celcelinaayo isi mujarada yani lagu celcelinayo yacni ma helaysid waxaa dhacday suufiyadii qaarkood baa la weydiiyey oo ka leexday yacni laa ilaaha ila allahu inay ilaahay ku xusaan oo ay ku celceliyaan waxay ku bedeleen yacni bacd almutasawifa inay allah allah allah allah allah allah allah allah allah ku celceliyaan marar fara badan markaasaa waxaa la weydiiyey suufi yacni suufiyadii waaweynadii hore ka mid a oo la odhan jiray shibli la odhan jiray ayaa la su'aalay markaasaa lai yihi maxaad laa ilaha illa allah u odhan weydee allah allah allah keliya ugu celcelinaysaa markaasuu yidhi waxaan doonayaa inay qalbiga ku raasukdo ayaan doonayey yaa war xujo intaa ka weyn ii sheeg buu ku yidhi ninkii weydiinayey wuxuu yidhi akhaafa an amuuta bayna anafyi waalisbaat waxaan ka baqayaa buu yidhi yacni nafyigiiyo isbaatka dhexdooda inaan ku nito laa ilaaha ila allaahu markaan isleeyay dheh laa ilaaha markaan idhi ila allaahu intaanan gaadhin naftu inay iga dhacdaan ka baqayaa buu yidhi ya halkaa inaan ku dhintaan ka baqaya laa ilaaha ila allahudi muxuu ga baqay inuu si armaad khaatimo xumaysataayo intaanaad ila allaahu gaadhin armaad dhimataa dee hadduu qofku dhinto isagaan markaa isagoo doonay laa ilaaha ila allaahu inuu yidhaahdo qasadkiisi iyo niyadiisu saa ahayd laakiin aan lagu simine naftu ka dhacdo isagoo ah ila allahu aan ku darin laakiin niyadiisu ahayd inuu ku daro yuu ku khaatimo xumaysanaya ya maya ma daliil inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxa u sugnaatay wuxuu niyeeyo ninkanna wuxuu niyeeyey laa ilaaha ila allah oo dhammaystiran inuu yidhaahdo ayuu niyeeyey falahu maa nawaa wuxuu niyeeyuu leeyi khaatima xumo markaa lama odhanaayo ya yacni xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam baa u daliila ta kale waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaya ee sakaraadaya ya laa ilaaha ila allah u laqima maxaa la rabaa kalaamka ugu dambeeya inuu noqdo laa ilaaha ila allah ya yacni ahlucilmiguna aad bay ugu dadaali jireen talqiinta aad bay ugu dadaali jireen talqiintaasi waa maxay waa ta marka qofku sakaraad ka yahay loo laqimaa haddii calaamaadka ay ka muuqato inay markaa xaaladda culus tahay waa in talqiinta loo sameeyaa waayo talqiintan waa anfacaysaa zamankii camalfalku weli joogaa saas aawoodeed waa anfacaysaa laakiin talqiinta marka yacni la xabaalo loo laqimayaa iyada daliil uma hayno inay anfacayso yaa talqiinta dadka qaarkood mala beledadeenna markaa saa loogama isticmaaleen laakiin meelaha qaarkood waa laga isticmaalaaye qofka marka la xabaalo in markaysaga lala hadlo oo la yidhahdo addoonkii ilaahayow ee addoonkii ilaahay dhalayow addoontii ilaahay dhashayow yacni laba malagoo sharaf laa ku imanaya malakaani kariimaani iyo quulaani laka man rabbukay kugu odhanayaan faqul waxaad tidhaahdaa allaahu rabbii waxay kugu odhan doonaan markaysaa markaa man nabiyuka waxaa tahay nabiyii muxammadun maa diinukay kugu odhan doonaan waxaa tahay diiniya alislaam talqiinta noocaasee loo laqimayaa xadiis daciifa ku soo arooray oo nebiga ka sugnay culammadu isla ogol yihiin inuu daciif yahay dhammaan culammadu waa tilmaameen inuu daciif yahay xadiiskaasoo nebiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam xadiiska daciifkaahi talqiintaa uu ku soo arooray wax daliila uma hayno inay qofka anfacayso ruuxa la sugayaana waa ruuxu ilaahay sugayey yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ya kuwaasaa la sugayaa laakiin si kastoo loogu laqimo kuwii la sugayay haddaanu ahayn waxba u tari mayso talqiintani waxay u taraysaa ma jirto walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aati xata ida xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu alaana wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar allah waxa uu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waalnahaari laaayaatin liuli lalbaab ina fii khalqi asamaawaati cirarka abuurkooda waxaa ku sugan waalardi iyo dhulka abuurkiisa waikhtilaafi alleyli waannahaari iyo habeenkiiyo maalinta isweydaaradkooda iyo iskhilaafkooda la aayaatin liuli lalbaab aayaad baa ku sugan yacnii ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa caddaynaayo waxay ugu sugan tahay liulil albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqcuudan ulil albaabkaasaa la sifaynaya aladiina kuwaasoo nactu lima qablahu aw badalun sifay ka tahay waxaa ka horeeya ama beddel bay ka tahay liuli lalbaab inay beddel ka taho liladiina macnuhu u dhacaayo laaaayaati liladiina yaynay sifo ka tahay ulilalbaabko alladiina kuwaasoo ulilalbaabkaa la sifeynaya yadkuruuna allaha allah xusaya qiyaaman xaalay taagan yihiin wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan xusaya wa calaa junuubihim ay wa mudajiciina calaa junuubihim iyo xaalay dhinacyada u jiifaan ilaahay xusaya ay fii kulli xaalin xaal walba ilaahay xusaya wa can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey yusalluuna kadalika xasaba ataaqa yusalluuna waa tukanayaan kadalika sidaa la soo sheegay u tukanayaan oo istaagga iyo fadhiga iyo dhinacu jiifkaba xasaba ataaqa siday u kari karaan wa yatafakkaruuna waxay ka fakarayaan fii khalqi asamaawaati waalard cirarka iyo dhulka abuurkooda liyastadilluu bihi si ay ugu daliishadaan calaa qudrati saanicihimaa cirarka iyo dhulka markay ah, ka sameeye oo allah ah awooddiisa si ay ugu daliishadaan yaquuluuna waxay ka fakarayaan abuurka cirarka iyo dhulka yaquuluuna ay qaa'iliina xaalay odhanayaan jumlada qowlka ee la qadaray waa la xaalaynaya rabbanaa rabbigayow maa khalaqta haada baatilan maa khalaqta maad abuurin haada kanoo alkhalqa khalqiga ah aladii kaasoo naraahu aan arkayno baailan yani khalqan baailan yani markaa khalqi baail ah aan xikmo iyo ujeeddo lahayn cabas iska ah maad abuurin ama baailan yani maad abuurin yani markaa baailan ay mubdilan ama daa baailin mid baail u saaxiiba xaala tahay maad abuurin xaalun waa xaal cabasan iyo ciyaar umaad abuurin waayo ciyaarti iyo dheeldheelku waa baail weeye waa baatil weeye ee xikmad iyo ujeeddo xaqaad u abuurtay ya ilaahay xikmadiyo ujeeddo xaqa ayuu ka lahaa markuu makhluuqaadkan abuuraayey ciyaar isagama abuurin filin iyo riwaayadu dhigaayey maaha ya maaha filin ya ilahay filin iyo riwaayad ma dhigo afcaashiisu cabas ma aha waa bixikma xikmad buu ilahay wax ku sameeya ya haddii makhluuqaadkan inta la abuuro layska dayn lahaa dabeedna markay baaba'aanna sidaa lagu dhaafi lahaa waan bacsi iyo qiyaame iyo xisaab iyo waxba aynay jiri lahayn ka wanaagga sameeya in la abaalmaryaa aynay jiri lahayn ka xumaatada sameeya in lagu ciqaaba aynay jiri lahayn cidday isku tacadiday in loo kala garsoora aynay jiri lahayn oo maxkamad ka dambaysa aynay jiri lahayn waxay noqon lahayd cabas iyo dheelleel iyo ciyaar in loo abuuray ciyaar baa de inta la ciyaaro markaysaga la iska baandheeyaa markaasay saa ku dhammaataa soo maaha marka makhluuqaadkani maaha riwaayad ma aha iyo sinimo ma aha wax marka cabas iyo dheelleel laysaga abuuro sidaa ku dhammaanayo markay dhintaanna khalaas ay tahay oo aan bacsi iyo qiyaamo iyo soo saar iyo maxkamad dambe ayna ka dambaynin iyo meel loogu kala garsooraa ya yacni marka ayna ka dambaynin ma ahee dee waxaa ka dambaysa xikmad iyo ujeeddo xaqa sidaas aawadeed baa la kala abaalmarinayaa la soo saarayaa mid walba camalkiisii laga abaalmarinayaa loo kala garsoorayaa daalimkiiyo madluumkii xuquuqdii loo kala goynayaa kii xumaato falay iyo kii wanaag falay la kala abaalmarinaya mid walba abaalkiisa la siinayaa midna xumaan iyo ciqaab lagu abaalmarinaya midna yani markaa jaza iyo sawaab wanaagsan iyo jannaat lagu abaalmarinaya bal daliilan calaa kamaali qudratik yani waxaad u abuurtay yacnii xaaluu ku tusinaayo awooddaada dhammayska tiran marka baatilan xaalka in faacilka laga xaaleeyo iyo in mafcuulka laga xaaleeyo labaduba waa markaas suuragal haddii faacilka laga xaaleeyo waxay noqonaysaa mubtilan ama daa baatilin xaalaad baatil u saaxiib tahay iyo cabas maad abuurin aad iska dheelleelayso ama xaalu baatil u saaxiib yahay marka mafcuulka laga xaaleeyo yacni maad abuurin haddii mafcuul lahu laga dhigana baatil daraaddii umaad abuurin bay noqonaysa subxaanak ay tansiihan laka can ilcabas ilaahu xumaan baad ka nasahantaho waa kuu tasbiixsanaynaa tasbiixo xumaan baanu kaa dheeraynaynaa kugu ammaanaynaa inaad xumaan ka dheer tahay tansiihan laka can ilcabas faqina ilaahu naga dhowro naga ilaali cadaaba annaar naarta cadaabteeda naga dhowro naga ilaali rabbanaa innaka man tudkhil innaara faqad akhzaytah rabbanaa rabbigayow innaka adigu man tudkhil innaara ku kastoo naar aad geliso lilkhuluudi fiiha waaritaanu naarta ku waarana u geliso hee faqad akhzaytahu xaqiiqe ee waa dullaysay ahantahu waa dullaysay wamaa lilaalimiina min ansaar wamaa lilaalimiina kuwa daalimiintaa uma sugnaan alkaafiriina gaalada ah fiihi wadcu aahiri mawdica almudmar waxaa ku sugan isim daahira in la dhigaayo meeshii damiirka oo lama odhan wamaa lahum lama odhan ilaa waada soo sheegay lahum haddii la odhan lahaa de waxay noqon lahay ciddan lasoo soo sheegay naarta la geliyey laakiin maxaa loo sheegoo lidaalimiina loo yidhi isimka daahirkaa ah, meeshii damiirka ah, aqbali karaysay in damiir la dhigo yaa looma jeedo meeshii ansabka damiirka ku ahayd oo siduu ilaahay markaa u sheegay baa ansab ah laakiin waxaa loo jeedaa meel damiir uu markaa macnaha asalka a ah laga fahmi lahaa haddii la dhigi lahaa oo macnihii asalkaa ah faa'iidayn lahaa isimka daahirka a ah baa la keenay xikmad daraaddeed baan loo keenay xikmaddii wuu inoo sheegaya fiihi wadcu daahiri ism daahirku waa aaalimiin waa lilaalimiin ila baa damiirka haddii meesha la dhigi lahaa lahum bay noqon lahayd famaa lahum bay noqon lahayd marka famaa lahum lama odhana famaa liaalimiina la yidhi ila kuwa naarta la geliya waa qaar aalimiine aalimiintana gaaladaa looga jeedaa dulmiga anwaaca waxa weeye adulmu alakbar waa gaalnimada dulmiga ugu weynaanshaha badane gaalnimada weeye waalkaafiruuna hum aalimuun ba allah yidhi gaaladu iyagaa aalimiin ah aalimiinta dulmigoodu dhammays tiran yahay waa gaaladu bes kuwa kale dulmigooda naaqis baa ku sugan saasaa xasrigu kuu tusinaya wamaa lilaalimiina aalimiinta uma sugnaan dulmiga anwaac kalu leeyaho dulmu lcabdi nafsahu addoonku naftiisa inuu dulmiyo oo macaasida inuu la yimaado iyo dulmu lcibaad addoommada inuu dulmiyo oo ku tacadiyo ya yani dhiiggooda cirdigooda maalkooda yani haakada fiihi wadcu aahiri mawdica almudmar waxaa ku sugan ism daahiro in la dhigaayo meesha markaa damiirka meel damiir aqbalaysay ishcaaran bitakhsiisi alkhizyi bihim waa dareensiin lagu dareensiinayo daraaddeed bitakhsiisi alkhizyi dulliga in lagu gaar yeelaayo bihim yaga lagu gaar yeelaayo kuwa daalimiintaee dulmigoodu dhammayska tiran yahay waa gaaladee khisigiiyo dulliga yagaa lagu gaar yeelayaa hmm. wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaa min ansaar cid gargaaryaaray innaba uma sugnaa min zaa'idatun waa zaa'ida weeye waxaa loo jeeda waa maziida litawkiid oo waxaa loo keenay litansiisi cala alcumuum say cumuumka u nasgaraysaa loo keeno nakirada siyaaqu nafyi marka min la geliyo waxay ku noqotaa cumuumka nas bay ku noqotaa nas bay ku noqotaa maxaa loo jeedaa cumuum mooye macno kale ma aqbasho cumuum mooye waa sariixun fi lcumuum min ansaar wax gargaarayaali uma sugnaan yamnacuunahum ansaartaasoo u diidaaya oo ka mancinaya min cadaab illaahi cadaabka ilaahay u diidaaya muxuu u qadaray lilkhuluudi fiiha wuxuu u qadaray mu'miniinta inaanu ilaahay dullaynayn ahlul iimaanka walow iimaankooduba naaqis ha noqdee ayaa laynoo sheegay yowma laa yukhdi illaahu alnabiya waladiina aamanuu macah arrintaanu ilaahay dullaynayn nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta wehelisaba yacni markaa aanu yacni markaa dullaynayn marka khizigii waa laga nafiyey sooma marka maxay noqonaysaa haddaba innaka man tudkhil innaara faqad akhzayta yacni waxa weeye haddii marka aayaddaa kale in la waafajiyo la doono waxaa lagu xambaarayaa in ciddan eh, naarta eh, la geliyey dee cidda ahluliimaanka ah ee dunuubta kabaa'irtaa la timi muuminun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi nooca la yidhaahdo yaa waa mu'miniinta markaa yacni iimaankoodu naaqiska yahay ee dembiye kabaa'ira iyagoo xambaarsan oo ku raran aan ka toobadkeenin ku dhintaye dee waxay hoos yaallin mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay bay hoos yaallin hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya hadduu doonana waa cafinaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacnii wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay waa ka dhaafaa cidduu doono inuu ka dhaafo maxaa barbar taallaa dee cidduu doona waa ku ciqaabaa in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canh xadiiskii yani cubaadat bnu saamit waayru in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canh hadduu doono ilaahay waa cadaabaya waa ku cadaabayaa dembiga hadduu doonana waa ka cafinaya hadduuse ku cadaabo naarta ku waari maayo mar hadduu tawxiid ku dhinto shay tawxiidoo saxiixa uu leeyahay walow haba yaraadee ya oo islaamnimadu haddaynay ka burin ee asalka islaamnimadu u sugan tahay walow fisqi badanba ha xambaarsanaadee naarta ku waari maayo ya waata nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiista mutawaatirada ah dad ahlu tawxiida in naarta laga soo bixin doono wa cizatii wa jalaalii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allaah yacni ilaahay uh, wuxuu yidhaahdaa aakhiro cizadayda iyo jalaalkayga iyo weynadeydaan ku dhaartay ee naarta ka soo bixiye kii laa ilaaha ila allahu yidhaahdaa ka soo saare shafaacatu shaaficiinkana waa laga soo saaraa raxmatu arxam araaximiinna waa laga soo saaraa dadka qaarkood qaar laga baajiyaana marka hore waa jiraa ya yukhraju min annaari naasun min ahli tawxiid naartaa laga soo bixin doonaa dad ahlu tawxiida laga soo bixin doonaa calaa kulli xaal markaa dad naarta la geliyey oo dee aan haddaba eh, iyaga markaa aan la dullayn baa jira ama waxaa la odhan karaa khizigaa maraatibo wuxuu noqonayaa markaysaga khizyun duuna khizyin buu noqonaya iyo khizyi dhammaystiran waa qawl ama waxaa la odhanayaa khizyigaa kala duwanoo waxaa la odhanayaa khazaayo iyo khizyi baa kala jiro khizyina waa dulliga khazaayana waa fadeexadinta markaysagaa weeye waa fadeexadinta yani markaysagaa weeye marka mu'miniinta yani dadka muslimiintaa ah qaarkood haddii la cadaabo waxaa loo cadaabay si tathiira oo loo soo nadiifiye ayaa loo cadaabay laakiin in la ihaaneeyo yani dulligii dhammayska tiraa waxaa loo cadaabaya maaha rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan yunaadi liliimaan rabbanaa rabbigayow inanaa samicnaa annagu waanu maqallay naadu waxay noqotaa mar waxa weeye maxalu rafca mid taalla ama maxalu nasbo taalla ama maxalu jar taalla saddexda icraabood baa ka suuragala oo saddexduba waa ka suuragal halka mawdican saddexdaa lagu kulmiyey rabbana iyadoo idaafada ama mudaafka ku jaran waa rabbana naadaa hore weeye yadoo mansuuba ah waa innana yadoo markaa marfuuca ah oo maxalu rafca taalla waa samicna yacnii saddexdii baa markaysagaa ku kulansan saddexdii ayaa ku kulansan icraabood yacni mawdican oo saddexdaba yacni lagu isticmaala ujrun maxallan wansiban warfacnaa fii rabbana mac innana samicna yacni waa ta markaysaga faaridii uu ku odhanaayo oo sharaxiisa markaysa marka alfiyada isagoo qaar ka soo naqlinaayo u odhanaayo waxaa la yidhi ujrun maxallan wansiban warfacna yacni rafci haddana nasbi haddana rafcina fii rabbana mac inana samicna rabbanaa rabbigayow innanaa annagu samicnaa waa maqallay munaadiyan mid dhawaaqayaanu maqallay munaadiyan waa mafcuulkii samicna mafcuulkiisii weeye marka waxba nidaa in la qadaro uma baahna laakiin waxaan markaa sawd ahayn haddii mafcuulkii laga dhigo oo shaksi ah ama daata ah ficilka ka dambeeya ma mafcuul labaad buu noqonayaa mise sifo ama xaal buu noqonayaa laba qowl baa ku sugan haddii la yidhaahdo saxaabigu markuu leeyahay samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalama yaquulu yaquulu ma mafcuul labaad baa mise waxa weeye wuxuu noqonayaa xaal buu noqonaya mawdican oo kale munaadiyan waa mafcuulkii koowaad yunaadii ma mafcuul labaad baa mise sifu noqonaya maadaama markaysaa munaadiyan ay nakiro tahay culammadu laba qowl bay ka leeyihiin oo jamaahiirtu waxay qabaan mafcuul keliya inay qaadato waxa ka dambeeyaana yacni uu noqonaayo marna xaal noqonaayo hadduu mucaraf yahay daatada hore marna sifo noqonaayo hadduu munakar yahay yacni saa noqonayo waa sida jamaahiirtu ku tagto ama markaa saaxibualajruumiya iyo abu xayaan iyagu waxay mareen yunaadiyoo kale in markaysagaa laga dhigaayo mafcuul labaad laga dhigaayo markuu saxaabigu yidhahdo samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu yaquulu inay mafcuul labaad noqonayso laakiin jamaahirtu waxay qabaan inay xaal noqonayso yaquulu xaalu odhanaayo innanaa samicnaa annagu waannu maqallay munaadiyan mid yeedhaayaannu maqallay munaadigaasoo yunaadii yeedhaaya u baaqaya marka yunaadii jumladu sifo waxay ka tahay munaadiyan yunaadii yeedhaaya oo u yeedhaaya annaasa dadka u yeedhaaya yadcu nnaasa dadka u yeedhaaya mafcuulkii baa xadfan ciddii loo yeedhaayo wuu qadaray yunaadiina yadcuu bay la mid tahay yadcu nnaasa dadka u yeedhaya liliimaani ay ila liimaani ilayhi iimaanka intii ka ahaatay ugu yeedhaayo wa muxammadun sal allahu alayh wasalam waa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam aw ilqur'aanu ama waa qur'aanka wuxuu ku tilmaamayaa labada qowlee la yidhi ayuu labadiiba ku soo naqliyey waayo salafka qaarkood waxay ku fasireen sida taabiciinta qaar laga soo wariyey waa muxamed waana sida ibnukasiir ku doortay qaar kalena waxay yidhaahdeen waa qur'aanka sida maxamed ibnu kacb alquradi laga soo wariyey waana sida ibnu jariir atabari doortay yani qur'aankuna dee nebigaa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam marka labada macno isma diidana qur'aankuna waa yeedhayaa oo dadkii waa la hadlaya waa u baaqaya hmm. ilaahay baa dee markaysaga dadka u yeedhaya qur'aankuna waa hadalkiisi an aaminuu ay bian aaminuu wuxuu ku yeedhayaa an aaminuu ay bian aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya fa aamannaa waa rumaynay bihi yacni markaa rabbigii baanu rumaynay rabbi ayaan u rumaynaa rabbanaa rabbigayow faqfir lanaa dunuubanaa noo dhaaf annaga dembiyada iyada noo dhaaf wakafir cannaa sayi'aatinaa wakafir cannaa naga tirtiro naga baabi'iyo naga masax naga dhaaf khadi naga dabool cannaa xaggayaga yaga sayi'aatina xumaanahayaga waa dembiyadii oo la dhaafay oo weliba qofkiina loo xilqariyey yaa oo takfiirku muxuu noqonayaa qarin qarin buu noqonaya saas aawadeed yacni kuwa wax beerto alkufaar waata la yidhaahdo carabi ahaan lagu itlaaqo yacni kufaar maxaa loo yidhi dee waxaweeye siidhkay dhulka ku qarinayaan ciidday ku rogayaan saasaa kufaar loogu itlaaqa aayaddii suuratulxadiid labada tafsiir waata lagu fasiray ka masali khaysin acjaba alkufaara nabaatuh marka acjaba alkufaara laba tafsiir ku sugantah alkufaar alkufaarma waxaa loo jeedaa gaaladii oo siday adduunyada ugu kadsoomayaan ee ugu dagmayaan ee yacni is odhanayaan tani dhammaanma mayso ayaa ka daran dadka kale oo gaaladii baa loo jeedaa mise waxaa loo jeedaa acjab alkufaara nabaatu yacni waxaa loo jeedaa kuwii wax beeranayay azuraac ya maxaa kufaar loogu itlaaqayaa waa tasmiya lugawiya oo siirkay ciidda ku qarinayaan ya ciidda ayay ku qarinayaan marka wuxuu kuugu fasiray markaa wakafir canna ay ghadi canna naga dabooloo naga qari noo xil qari naga astur ya intaad naga dhaafto naga asturoo noo qari sayi'aatina xumaanahayaga falaa tudhirhaa ha muujinin bilciqaabi calayha ciqaab aad nagu ciqaabaysa ha ku muujin culamada qaar waxay ku dayan xataa bilcitaabi canaanaad xataa nagu canaananayso ha nagu muujin hadday ciqaabis tahay iyo hadday canaan tahayba way canaanta qudheedu dee waa noo ciqaab ah noo ciqaaba hmm. dadka qaarkood baa markaysagaa si aan dhengaddu u dhibin ayaa canaanta u dhibtaa si aan dhengaddu u dhibin ayaa dadka qaarkood canaantu u dhibtaa aanu canaanti xamili karaynba wa tawafana ilaahay na oofsoo nafta naga qabo ay iqbid arwaaxana nafaha yaga oofsoo qabo maca alabraar ay fii jumlati alabraar abraarta la jirkooda ama abraarta annagoo wehelinoo ku dhex jirna oo jumladooda ka tirsan ilaahwna oofso alambiyaai wasaalixiin wa maca alabraar ilaahayo noo oobso abraarta la jirkooda waxaa loo jeedaa fii jumlati alabraar annagoo ka mida na oobso nafta naga qabo abraartana waxaa looga jeeda alambiyaai wasaalixiin nebiyada iyo saalixiinta ayaa laga tilmaamaya marka ma aha duca lagu ducaysanaayo geeri hadda ah ilaahwna yani markaa noo keen laakiin waxaa loo jeedaa markaadna dilaysaa goortay doontaba ha noqoto ha dhowaato ama ha dheeraatee annagoo jublada abraarta ka mida yacni nafta naga qabo oo xaaladda wanaagsan ku sugan waxaa jira axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiista qaarkoodoo tilmaamaysaa inaan ruuxu geerida tamanniyin laa yatamanayanna axadukum almowta lidurrin nazla bihi waliba wuxuu sii tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku ka maarmi waayo ay tahay ilaaba ilaa inuu odhanaayo ha yidhaahdo ilaahay ow inoole axyunii maa kaanat ilxayaatu khayran lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayran lii xadiiska caynkaasee saxiixa ah aayaddan iyo aayadaha la midkii kama hor imanayaan tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin waxaa loo jeedaa markaad i oofsanayso xaal kastaba ha dhowaato ama ha dheeraatee waxaad i oofsataa aniga oo muslim ah i oofso ee eh, hadda i oofsa muraadku maaha halkanna waa saas goortaad nafta naga qabanaysa na oofsanayso jumlada abraarta annagoo ka mida aan xaalad xun ku sugnayn iyo cisyaan iyo fisqi iyo gaalnimo aan ku sugnayn ilaahay uu nafta naga qabo na oofso iimaan iyo taaca nagu oofso annagoo ka sugan saasaa macnuu dhacay rabbanaa waaatinaa maa wacadtana calaa rusulik rabbanaa rabbigayo waatinaa nasii actinaa nasii aataa waynagiina waa bimacnaa actaa aatinaa bimacnaa actinaa nasii waxay qaadataa markaa laba mafcuul wa aatina naadu waa mafcuulkii koowaad maada markaa mawsuulka ahina waa mafcuulkii labaad wa aatinaa nasii annaga actina maa wacadtana ay alladii kii wacadtanaa bihi aad noogu ballanqaadday ilaahu nasiib waxaa la odhan karaa maa wacadtanaahu ama maa wacadtanaa iyaahu baa la odhan karaa qolada muxashiinta qaarkood ee tacliiqiyey halk waa tacaqubeen bihida oo waxay yidhaahdeen dee damiir majruura oo caa'id ah oo aan shuruudihii dhammaystirnayn shantii sharti ee loo shartin jiray marka la xadfaayey qiyaasiga uu yahay iyadaan dhammaystirnayn in lagu xambaara ma fiicna shan shartaa loo shartiga shantii shardina ma dhammaan marka mar hadduu mansuub ka suuragel yahay mansuubka in la dhigo ayaa markaas saxan wacadtana iyaahu ama wacadtanaahu wacatana noo ballan qaaday iyaahu isaga maxay saasi mansuub looga dhigayaa wacadaa waxay qaadataa laba mafcuul bay toos u qaadataa ama mafcuulka labaad bay ba ku gaadhaa marka jaase wajaasay leedahay mar haddii laba mafcuul toos loo siin karo ya dee in markaa waxa mansuub laga dhigaa markaa awla ah ila shuruudii ma dhammaystirree inkastay jirto qur'aankaynay ku soo aroortay meel markaa shuruudaha ay nuxaaddu sheegaan aan dhammaystirnayn haddana markaa caa'id la qadaraayo majruur ah dalika aladii yubashiru allaahu cibaadahu bihii baa la qadaraya shuruudday sheegayaanna ma dhammaystirnaa ee shanta ahaa naxwolida ay shardiyeen ya saas aawadeed sujaace xaashiyadiisa qatriga wuxuu odhanayaa xadfigii qiyaasiga hayaanu ahaane laakiin waa xadfi jaa'iza oo dee markaysaga markaa yani bannaan laakiin kii yani qiyaasigaha ah baanu ahayn kii calaa sabiil qiyaaska ku bannaana baanu ahayn yuxfadu walaa yuqaas marka inuu leeyaho kale uu leeyahay xaalaadka qaarkood yani jawaazan waa dhacdaa in loo xadfo walow yaanu ahaanba kii qiyaasiga ahay waa maa wacadtanaa kaad noogu ballanqaaday bihi isaga ma maa wacadtanaa iyaahu kaad isaga noogu ballanqaaday yani nasiib calaa rusulika calaa alsinati rusulika carabada rasuulladaada aad noogu ballan qaaday culamada qaar waxay qadareen cala aliimaani birusulika aad noogu ballan qaaday rumaynta aan rasuulladaada rumaynayno qaarna alsinati oo mudaafay qadareen taqdiirka tanaa yar sidaas aawoodee ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa calaa alsinati rusulika in la yidhaahdaa adhar a buu odhanaya ibnu kasiirka odhanaya waayo mudaafka in la xadfo haddii la garanaayo oo mudaaf ilayhga maqaamkiisa la dhigaa waa arrin bannaan weeye wamaa yali mudaafa yaatii khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa calaa arsinati rusulika carabada rasuulladaad noogu ballanqaado min alraxmati waalfadli naxariis iyo fadli ah wa su'aaluhum dalika baryadooda ay taa ilaahay ka baryayeen oo weydiisanayaan in kaana wacduhu tacaala laa yukhlafu haba ahaado ilaahay ballanqaadkiisu midaan la baajine midaan la guub yeeline midaan la baajine su'aalu an yajcalahu min mustaxiqiihi waa su'aalay ilaahay weydiisanayaanoo ka baryayaan inuu ilaahay ka yeelo kuwa mutaysanaya ballanqaadkaa kuwa mutaysanaya inuu qaar ka mida ka yeelo liannahum lam yatayaqanuu istixqaaqahum lahu sababtuna waxay tahay inay ballanqaadkaa mutaysteen iskuma hubaan uma yaqiinsanaan yacnii halkan su'aal qarsoon ayuu ka jawaabayaa iman kartaa su'aashaasi waxay tahay hadduuba ilaahay ballanqaaday inuu siinaayo ballanqaadka ilaahayna aanu allah baajin aayaddaba lagu khatimay innaka laa tukhlifu almiicaad yaa su'aasha ay weydiisanayaan oo ilaahay ka baryayaan ilaahuw ballanqaadkaaga noo fuliyo na sii maxay noqonaysaa ila ilaahay ballanqaadkiisa maba guub yeele oo ma baajiye faa'iidada ku jirto haddaba sheegaya faa'iidadaas waxay tahay ballanqaadkaa waxaa loo ballanqaaday ciddii iimaan ku dhimato khaatimadiisu iimaan noqoto qofkanna iskuma hubo inay khaatimadiisu iimaan noqon doonto oo uu iimaan ku dhiman doono ma oga marka markuu ay leeyihiin ilaahayow nasiib waxaad noo ballanqaaddo carribada rasuullada noogu ballanqaaday macnuhu waxay noqonaysaa ilaahu qaar mutaysta ballanqaadkaa naga yeelo islaamnimad iimaanka daa'im nooga yeel qaar aanu daa'im ahaan ugu sugannahay oo aanu ku dhimanno si aanu ballanqaadka u helno ya ilama oga khaatimadu waxay noqon doontaa kama warqabaane ducadanna waxay ku ducaysanayaan fii daari dunya iyagoo nool bay ku ducaysanayaan haddamaaragtaa khaatimadeeda ilaah wanaaji oo kuwa wacdigaa istixqaaqee mutaysta qaar ka mida naga dhig oo iimaan iyo islaamnimo nagu dil si aanu ballanqaadka u helno muraadku saasuu dhacay aan ku soo celina wa su'aaluhum daalik baryadooda ilaahay saa ka baryayaan ay leeyihiin wa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik wa in kaana wacduhu tacaala laa yukhlafu haba ahaado ballanka ilaahay midaan la baajinoo la guub yeeline hee su'aalu an yajcalahu min mustaxiqiihi waa su'aala ilaahay weydiisanayaanoo ka baryayaan inuu ilaahay ka yeelo kuwa wacdigaa in loo fuliyo mutaysta qaar ka mida inuu ka dhigo liannahum lam yatayaqanuu istixqaaqahum lahu sababtuna waxay tahay may yaqiinsan oo si hubaala u garan maayaan inay markaa mutaysanayaan ballanqaadkaas oo dee waxaynay ogeyn waxay ku dhiman doonaan ha rajeeyaan iimaan inay ku dhintaan laakiin iskuma hubaan yaa oo ma yaqiinsana marka baryadooda waxay noqonaysaa ilaahw iimaankiiyo islaamnimada daa'im nooga yeel oo qaar ku dhinta naga dhig si aannu ballanqaadka u mutaysanno muraadku saasuu dhacay wa takriiru rabbanaa erayga rabbanaa ku celcelinta lagu celceliyaana lagu celceliyeynaa mubaalaqatun fi tadarruc waa xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanayo tadarrucii iyo eh, isdullayntii ee allah la isu dullaynaayo mar kastoo rabbanaa ay yidhaahdaanna baryay raacinayaan ee rabbana oo keliya kumay celcelin rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana inay markaa saas dee isaga celinayaan boqol goor dee maaha laakiin mar kastaoo rabbana ay yidhaahdaan ducay raacinayaan walaa tuqzinaa ilaahu hana fadeexadinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame culamada qaar waxay ku fasireen khizyigani inuu markaa ilaahay ka baryeen inuu ka badbaadiyaa inay tahay tii fadiixada ahayd min alkhazaayati laa min alkhizyi khizi waa dulliga khazaayana waa fadeexadda ya fadeexadda weeye tan ay dadku yidhahdaan wuu khasoobey dee istaxyaa waftadax wuu khasoobadii waa taas weeye waa khazaaya waa carabi waa istaxyaa waftadax kutub luqa saasay qorayaan markay khazaayo tahay marka mufasiriinta qaar waxay ku fasireen walaa tukhzina ilaahw laa tafdaxna ilaahw haddii markaa dulliga inay ilaahay ka badbaadiyo ay ka baryayaanna waxaa loo fasiraya walaa tukhsina ilahu hana dullayna yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo bimacnaa qaar gaalnimo ku dhinta ha naga yeelin si aanaan dulli ugu dhicin ya ila gaalnimo ciddii ku dhimataa dee aakhire waa dulloobaysaa walaa tukhzina hana fadeexadinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ama walaa tukhzina hana dullaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame innaka laa tukhlifu almiicaad adigu ilaahayow laa tukhlifu ma baajinaysidoo ma guub yeelaysid almiicaada ballanqaadka alwacda bilbacsi waljazaa ballanqaadka bacsiga iyo abaalmarinta aad ballanqaaday baajin mayse qiyaamadu inay imanaysaa waa xaq khalaa'iqda in la abaalmarinayaana waa xaq yacnii ciddii markaa waxaa loo ballanqaaday yacni jannada loo ballanqaadiya sawaabkana ilaaba ilaa in markaysaa la siinayaa waa fulaysaa wa kadalika markaysaa markaa gaalada in la cadaabaya iyaduna waxa weeye waa markaa ballanqaad dhaba oo aan baaqanayn weeye ahlulkabaa'irka cid ka mida in la cadaabayaa ma baaqanayso laakiin cid ka mida ilaahay waa cafinayaa inuu se wada cafiyaa ma dhacayso iyada ilaahay jaa'is u ahayd haddana ma dhacayso cidda ahlulkabaa'irkee dembiye waaweyn ku dhimatay ee asalka islaamnima u sugan tahay inuu ilaahay wada cafiyo cidba aynay naarta ka gelin taasi dhici mayso waayo wararkuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiista mutawaatirada ah oo in dadka markaa qaarkood oo ahlulkabaa'ira la cadaabi doono naarta laga soo bixin doono iyagoo dhuxuloobay yacni waa arrin ilaaba ilaa dhacaayo laakiin cid kastoo ka mida waxay dhex taallaa in la cafiye iyo in lagu cadaabo laakiin kollay lama wada cafinaayo qayb ka mida ahlulkabaa'irka waa la cadaabaya waayahay fastajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unsa xadiis baa jira soo arooroo sheegaya man wacadahu allaahu wacdan sawaaban fahuwa munjizuhu lahu waman wacadahu wacdan ciqaaban fahuwa fiihi bilkhiyaar xadiiskaa sheekh albaani waa saxiixinaya wuxu odhanaya sanad saxiixuu ku soo arooray waa saxiix saxaaxahu alalbaaniy raximah llah man wacadahu allahu wacdan sawaaban fahuwa munjizuhu lahu wacdi khayra oo abaalmarinaya ajarsiina cidduu ilaahay u ballanqaadaa waa u fulinayaa isagu baaqan maayo waman wacadahu wacdan ciqaaban fahuwa fiihi bilkhiyaar kuw ilaahay wacdi ciqaaba u ballanqaadana khiyaar buu kaga sugan yaho hadduu doonana waa ku fulinaya hadduu doonana waa baajinaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa bay waafaqsantah marka xadiiska eh, lafdigiisu wuxuu eegaya cumuum waman wacadahu wacdan ciqaaban fahuwa fiihi bilkhiyaar gaaladii iyo munaafiqiintii gaalnimada ku dhimatay gaalnimada eh, kufriga ictiqaadiga ah ya nifaaq ictiqaadi ah ama kufaartii kufrigoodu daahirka ahaa ilaaba ilaa ilaahay waa cadaabayaa kamana baaqanaya marka waman wacadahu wacdan ciqaaban fahuwa fiihi bilkhiyaar waxay ku saabsan tahay cidda ahlulkabaa'irkay ku saabsan tahay cidda ahlulkabaa'irka ee dembiyada waaweyn ku dhimatayee muslimiinta ah bay ku saabsan tahay gaalada iyo munaafiqiinta nifaaqoodu ictiqaadiga yihiin xadiidkaa ma soo gelayo waxaa khaas yeelaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa kulligoodna inuu wada cafiyaa dee ma dhacayso aynu bilkhiyaar ku sugan yahay waxay tilmaamaysaa un in shaa cadabahu in shaa cafaa canhu laakiin dee nabigaa inoo sheegay inaanu doonaynin inuu wada cafiyo inaanu doonaynin fastajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum fastajaaba lahum rabbuhum rabbigood baa ajiibay wuxuu ka ajiibay ducaa'ahum baryadoodii annii laa udiicu camala caamilin minkum ay biannii laa udiicu camala caamilin minkum wuxuu uga ajiibay bisaabi annii laa udiicu sababta inaanan markaa luminaynin dayacaynin camala caamilin mid camal fala camalkiisii caamilkaasoo minkum idinka idinka mid a oo min dakarin min lab ahaaday mintaa dambe waa bayaaniyo minta horena waa tabciidiyo caamilkaasoo minkum kaa'inin minkum idinka idinka mid ahaaday min dakarin unsa caamilkaasoo min dakarin mid lab ah aw unsa ama mid dhadig ah labada mid ku cad inta dambe waa bayaaniyo bacdukum min bacd bacdukum barhkiinba min bacdin ay kaa'inun min bacdin barhka kaluu ka mid ahaaday yacnii qaarkiinba qaarka kaluu ka tirsan yahay waxaa loo jeedaa dhammaantiin lab iyo dhadigba yacnii isku mid baa tihiin xagga sawaabka iyo ajarka jamiicukum fii sawaabi sawaa hata ibnu kasiir ku fasiraayo dhammaantiin xagga sawaabkii ajarsiinta isku mid baa ka tihin oo lama odhanaayo labka iyo dhadigu acmaasha saalixa markay la yimaadaan yacni markaa ninkanoo labanlaab baa la siinayaa qofka dumarana markaa camalkaa ah hadday samayso inta ninka la siiye nuskeed baa la siinayaa la odhan maayo way u siman yihi xagga marka waxaa kuma kala laha hadday isku camal sameeyaan yacni sawaabku labkiiyo dhadiga kuma kala tegaayo ee wuxuu noqonayaa mid sawaa sawaa'a ah ay isku mid yihiin bacdukum min bacd ay dukuru min alinaas labku waxay ka mid ahaadeen dhadiga wa bilcagsi sidaa ladkeedana waa ahaadeen bimacnaa isku nooc baa tihiin isku xukun baa tihiin yacni sawaabka yacni yaa ciqaabta waa u simantihin xuduuddii iminka adduunyada markaa xadka qofka laga jarayo miyaa loo kala buriyaa isku meel baa la mariyey azaaniyatu wazaanii fajriduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda wasaariqu waasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaalan min allah waxaa laga dhigay wax alle wixii cuquubaada inay ka siman yihiin zina hadday sameeyaan isku xad baa laga jaraya lama odhanaa iyadu waa nise waa qof dumaree ha caqligeedu waa naaqise iyada xadkeeda ha laga yareeyo marka inta ninka laga jaraayo yacnii ninkii iyo qofkii dumar ahayd markay zina sameeyaan yacnii dembigoodu waa siman yahay dheeraad ma kala leh odayaashu markaysaga waxay odhanayaan wakhtiyada qaarkood odayaasha qaarkood waxay odhanayaan inan baa nalaga xumeeyey hadda xumaanta way wada sameeyeenoo markaa lama kufsan raalli ahaanshay ku wada sameeyeen jariimada iyo dembiga way u siman yihiin xukunka ilaahay isku meel buu mariyey lama kala badin ya markaasay le inan baana laga xumeeyey oo inanta maxaa laydinka xumeeye inanta myaa la kufsaday haddii la kufsaday haa ya laakiin gabadh markaa qof dumara oo qaangaada oo caqligeedii qabta oo aan la dirqiin oo aan la khasbin oo aan markaa yacni raalli ahaanshaheeda ay ku yeeshay baa la odhanayaa markaysaga waa la xumeeyey yadu waxba garanamaysa kuleeyahin markaysa markaa waa dee waa qof dumara dee sharciga ilaahay bay saa yidhi sharciga ilahay saa ma odhan isku meel baa la mariyey ifyi aakhiro cuquubadoodu way siman tahay dheeraad ma kale azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda mid walba boqol jeedal ka jaraa la markay guur hore soo maraanna mid walba rajmi dhagax ku dilaa la yidhi yacani nebiga iyo saxaabaduna mid walba lab iyo waa isku sibay u rajmiyeen ciqaabta aakhirana saasay ugu siman yihiin xagga sawaabkii ajarkana saasay u siman yihin hadday wanaag la wada yimaadaan dheeraadkaa kuma kala leh waljumlatu mu'akidatun limaa qablaha jumladu waxay adkaynaysaa hadalka ka horeeya ay hum sawaa'un fi lmujaazaati bilacmaali wa tarki tadyiiciha hum iyagu sawaa'un waa siman yihiin fi lmujaazaati abaalmarinta bilacmaali acmaasha laga abaalmarinaayo hadday tahay acmaal khayra iyo hadday tahay acmaal xun mid walba wa tarki tadiiciha iyo dayacaadda markaa laga dayacayo laga luminayo in layska daynaayo aan markaa tarkigu wuxuu ku cadfan yahay mujaasaadka wa fii tarki tadyiiciha iyo in laga dayacaayo laga luminayo inayna jirin inaan laga luminayn inaan laga luminayn camalkoodii sawaabkiisii laga luminayo way u sameeyeen naزlat lama qaalat umu salma ya rasuul allahi inii la asmacu dikra anisaa'i fi lhijrati bishay aayaddani waxay soo degtay lamaa qaalat markay tidhi ummu salamata ummu salama ay tidhi ummu salama waa hindu bintu abi umaya hindu bintu abi umaya la odhan jiray waxaa qabi jiray markii hore abu salama qabi jiray cabdullaahi bnu cabdilasad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga naaska ay ka walaalo ahaayeen ay ahaayeen akhawaan min alradaaca markii waxa weeye la oofsaday markaa abu salama markaana nebigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam ummu salama guursaday waxayna ka mid ahayd dumarkii markaa waxay hijrooday labada hijraba oo markii horena xabasho u soo hijrooday markii dambena madiine u hijrooday markaasay waxay tii yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inni laa asmacu dikra nisaa'i fi lhijrati bishay dumarka sheegis lagu sheegaayo hijrada waxba iyadoo lagu sheegaayo hijrada ku saabsan ma maqlin bay tii iyaduna laba hijraa bay samaysay yadii ummu xabiiba iyo oo marna hijratun ila alxabasha marna hijratun ila almadiina markaasaa deedna aayaddan soo degtay faladiina haajaruu kuwii hijrooday min makkata maka ka hijrooday ila almadiinati madiina u hijrooday waa soo gelayaan kuwii markaysaa ardulxabasho u hijroodayna waa soo gelayaan hijrada horena waxay ahayd si markaysaa markaa eh, diinkooduna ay u ilaashadaan oo ay dhibaatada ka badbaadaan wa ilaa beledu islaam uma hijroon markaana beledu islaam maba jirinba daruura keensatay xaalatu daruura ayay ahayd ya tacdiibkii iyo dhibaatadii lagu hayey unbay ka hijroonayeen nebigaana u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi inna bilxabashati malikan laa yudlamu cindahu axad meesha xabashida waxaa ku sugan boqor aan agtiisa cid lagu dulmiyin hadday halkaa tegi lahaydeen mala waa idin roonaan lahayd baa macnuu dhacaya markaasaa saxaabada qaarkood u hijroodeen ya hijrada caynkaasna dee doonyay soo raaceen ha moodin markaysaga markaa dee baddan inay dhul ahaydoo meesha la yska soo tooreeyey markaa ha u qaadan doonyaa la soo raacay in doonyo la soo raacayna xadiiska bukhaarigaa bay ku sugan tahay doonni baa laga soo tallaabay badda mm. waa yahay faaladiina kuwii haajaruu hijrooday min makata maka ka hijrooday ilalmadiinati madiina u hijrooday wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii laga bixiyo laga soo saaray wa uuduu la dhibay fii sabiilii waddadayda lagu dhibay diinii diinkayga lagu dhibay ilaahay baa odhanaya wa qaataluu diriray oo dagaalamay alkufaara gaarada la diriroo la dagaalamay wa qutiluu la dilay bitakhfiifi watashdiid waqutiluu iyo waqutiluu yani markaa intaada la khafiifiyo waan la shadin iyo in la shado waqutiluu yani la laayey wa fii qira'atin bitaqdiimihi qiraa'o kale waxaa ku sugnayd in la hormariyo qutiluu la hormariyo oo waqaataluu la dibdhigo labada qira'a iyo qaarkood baa kala duway marka haddii la yidhaahdo sidee in iyadoo la dilay marka ay u dagaalamayaan waxaa la odhanaya wowgu tartiib ma sheego waa limutlaq iljamci laa litartiib qaacidada carabiyadu siday sheegaysa waa midda kale waxaa kale oo ka imanaysa waxa weeye qaarna in la dilay qaarna markiisa aan la dilin laukafiranna canhum sayi'aatihim la ka tirtira oo ka masexe oo ka masexe oo ka baabi'iye canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim dembiyadooda yacni waa waa ka tirtiraya waa u xilqarinaya waa asturaya ay asturuha bilmaqfira waxaan ku asturaya ugu xilqarinaya dhaafidaan u dhaafo hmm. sayia asalkeedu waxay sayia bay ahayd sayia ayay ahayd dabeedna marka waxaa ya iyo waaw baa kulmay bacda faa'il kalima oo ta hore reeban tahay ta dambana xarakaysan tahay deedna qaacidadii carabiyada lagu dareeriyey ida ijtamacat ilwaawu walyaau bacda faa'il kalimati wataqadamat ulibat ilwaawu yaaan uma udgimat ilyaau filyaa sidaasaa sayi'a loo yidhi wala udkhilannahum geliye oo geliye oo geliye jannaatin jannooyin geliye jannaadkaasoo tajri ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda min taxti ashjaariha wa qusuuriha al anhaaru durduradu ay sabaynayaan oo yaacayaan sawaaban yacni marka abaalmarin abaalmariye masdarun min macnaa la ukafiranna waa masdar la macno ah la ukafiranna iyo wala wala udkhilanna inuu ka reebo may ahayn waxaa fiicnaad labadan la isku daro oo maxay u dhacaysaa wuxuu leeyahy waa masdarun min hayri lafdihi waa masdaran lafdigiisi ku imane macnihii ku yimi qacadtu juluusan marka la yidhahdo kale qacadtu waa fadhiistay juluusan fadhi baan fadhiistay juluusan maaddadii qucuudka ma aha laakiin waa la macno maxaa la yidhahdaa masdarun min hayri lafdihi baa la yidhahdaa halkanna maxaa ku sugan la ukafiranna iyo wala udkhilanna ku sugan dembigoodana u xilqariyo oo ka dhaafe geliyeena maxay la macno tahay waa sawaabinaya o ajar siinaya baa la macno tahay kaannahu in la usiibannahum sawaabkaa la sawaabinayana maxay noqonaysaa dembigooda inaan la dhaafo jannadana la geliyo marka waa masdarun min macnaa la ukafiranna wala udkhilanna mu'akidatun lahu way akidaysaa waa adkaynaysaa taasi waa weji weji labaad culamada qaar waa mareen oo maxay ah in xaal laga dhigo xaggee laga xaalaynaya jannaadkaa laga xaalaynaya maxaa markaa macnuu dhacaya sawaaban ay musaaban bihaa xaal jannaadka lagu abaalmarinayo ya ama mafcuulkaa laga xaalaynaya musaabiina xaal la sawaabinayo oo la ajar siinayo min cindi illaahi sawaabkaasoo min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaaday fiihi iltifaatun can iltakallumi waxaa ku sugan yacni leexasho laga leexanaayo takallumkii laga leexanayo yacni marka hadalku markii hore wuxuu ahaa laukafiranna wala udkhilannahum dembiyadoodana waa ka tirtirayaa waa u xilqarinayaa waana gelinaya haddamaaragta min cindi illaah marka haddii khitaabkii lagu wado maxay noqonaysaa min cindii sawaab agtayda ka ahaaday in la yidhaahdaa marka uu noqon lahaa nasaqii marka lagu socdo takallumka laakiin nasaqii takalumka waa laga leexiyey waxaa laga dhigoo kale cid kale in eh, haybo kale laga warramayo min cindi illah allah agtiisa ka ahaaday dee allahna isagaa hadlayeyba marka waxaa la yidhaahdaa waa iltifaatun yani can itakallumi takalumkii oo marka waxa weeye laga yani marka yani leexanayo weeye iltifaatku asal ahaan waa milicsi weeye laakiin waxaa looga jeedaa yani markaa leexadka markaysaga jihadii nasakhi uu ku socday hadalku yacni in laga weecdo oo marna takallum buu ku socdaa marna khitaab buu ku socdaa marna hay buu ku socdaa saddexdaasaa markaysaa marba mid loo weecdaa adigu ka reebetada sax lafdiga waxaa fiicanba marka muakidun sax sida wii qoray waxaa ka fiican sida nusakha kale u qorayo muakidun waa masdaru min macnaa la ukafiranna oo muakidun lahu mu'akidatun sida ii qoran ah waa laga fiican yahay nusqa kale siduu idiin qorayaa saxan mu'akidun lahu mastarkaa la macnahay wuxuu akidaya waa adkaynaya oo dee waxay ka dhigan tahay markaa taha qacadtu juluusan juluusantu waxay adkaynaysaa un e, qucuudkii marka masdaru min hayri lafdihi markay tahay iyo masdaru min lafdihi mid walba tawkiidunbuu noqonayaayo yacni jumlada ka horrayso adkaynaya wallahu cindahu xusna athawaab allah agtiisa oo keliya waxaa ku sugnaaday xusnu thawaabi abaalmarinta teeda wanaagsan aljazaa'i abaalmarinta teeda wanaagsan oo jannaadka ah ayaa allah agtiisa ku sugnaatay wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk